bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo afartanaad ee kitaabka siirada ah ee nuur lyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir wasalaatu wasalaamu calaa khatami alambiyaai walmursaliin wacala aalihi waasxaabihi alkiraami albararati alatqiya wcalى ataabiciina lahum bixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd waxaynu ku dhex jirnay xadiidkii ama qisadii ka warramaysay been abuuradkii munaafiqiintu ay ku sameeyeen xaaskii nebiga caaisha radia allahu canha waxay inoogu dhex joog inoogu joogtay iyadoo markii u horreysay iyadiyo rasuulku ay wada hadleen arrintanna uu ka waaniyey iyana ay sheegtay inay ka beri tahay arrintuna meel xarijo adag ay marayso waaya fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun halkaasaynu marayna uma taxawal taxawalat way dhan kale ay u wareegtay soo jeedkiibay way sii jeesatay wadajacat calaa firaashiha firaashkeedii baa iska jiifsatay halkeer ahaa walam yazal rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam majlisa nebiguna halkaa uu fadhiyey dhanna ugamuu dhaqaaqin xataa nazalat calayhi alaayaat min suurati nnuur ilaahay nebiga ku soo degeen aayadaha ku sugan suuratu nnuur bbaraaءaة sayidaة اlmudaharaةi caaishaةa صidiiqa aayadahaa soo beri yeelaya sayidadii nadiifta ahayd ee caasha ee runta badnayd dhegxumadii ay ku sameeyeen munaafiqiintu ama dhaliishay kusoo jeediyeen cambaarayntii ayaa ilaahay uu ayuu ilaahay ka beri yeelay caaishana waxay lahayd radia allahu canha ama radia allahu canhuma iyadii aabbaheeday waxa ay lahayd arrinkaygu wuxuu ahaa mid aan rajaynaya inuu ilaahay riyo tusa nebiga manaam uu igu beri yeelayo laakiin waan iskala yaraabay tidhi ama umaan arkaynin inaan gaadhsiisanahay miisaanka ah inuu qur-aan iberi yeelaa igu soo dego qur-aan la akriyayo iberi yeelaya inuu soo dego taa islamaan gaadhsiisnayn hankaygu halkaa ma gaadhsiisnayn laakiin waxaan ku rajo weynaa ilaahay baa nebiga riyo tusi doono uu igu baryeelayo aayadahanaa soo degay markaas ku sugan suuratu nuur koob iyo toban ilaa koob iyo labaatan tobankaa aayadood oo isdabahaya oo ilaahay aada arkayso sida ula hadli doono dadkii afkooda soo mariyey waxan canaanta ku dhacday iyo sida u beri yeela caaisha iyo ninkii safwaan la odhanayay ilaahay wuxuu ihi ina aladiina jaa-uu bilifki kuwa been abuuradka la yimid cusbatun minkum waa koox idinka mid a ah. koox bulshada islaamka ku dhex jirta wey oo qaarna idinka waa jumladiinnun bay dhex socdaana waa munaafiqiin qaarna waa mu'miniin afku ka xumaaday laa taxsabuuhu sharan lakum been abuuradkaasi inuu balaayo idin yahay ha u malaynina barkhad buu idin yahay oo dee qur-aan barakaysan baaba kusoo degayba imtixaan dembiga laydinkaga dhaafayna waa hay bal huwa khayrun lakum buu lahay khayr baa buu idin yahay oo qofka muslimkaa wixii la gaadhsiiyeen u kasban waa loo shaqeeyey likulli mriin minhum qof kasta oo ka mida kuwaa hadalka dhex galay wuxuu leeyahay maktasaba min alifm dembiga wixii uu ka shaqaystay qof waliba dusha waxa uu ritay dembiga intuu kasbaday waaladii tawallaa kibrahu minhum kii dembiga intiisa weyn dusha u ritay alladii tawallaa kii qaatay kibrahu dembiga intiisa weyn oo minhum munaafiqiinta ka mid ah lahu cadaabun cadiim cadaab weyn buu leeyahy dembiga intiisa badan kii soo ammaamuday ee soo abaabulay ee ibnu saluul inta weyn buu leeyahay cadaab kulul baanu leeyahy waaya ilaahay muxuu idhi marka canaan buu ku dhuftay muminiinti lawlaa id istamictumuuhu maxaa markii aad maqasheen danna almu'minuuna waalmu'minaat ragga iyo dumarka ilaahay rumeeye may u maleeyaan bianfusihim khayran naftooda may khayr u maleeyaan markii waxaan maqasheen maxaa naftiina khayr uga malayn weyney macnaheeda waxa weeyaan naftiinada la sheegayaa waa caasha ila waa isku naf qura muslimku barkiinba barka kale maa khayr iska malaysaan maxaa malaha xagga xun ugu kaxayseen dana almu'minuuna walmuminaatu bianfusihim khayran miyaa khayr iska malaysataan oo tidhaahdaa wallaahi heblaayo waxaas kama surooba wa qaaluu haadaa ifkun mubiin maxaa u odhan weydeen kani waa dembi cad dembiga noocana ah xaaskii nabiga lagu sheega waa wax muuqdaba maa siaad tidhaahdaan maxaa u odhan weydeen mar kale lawlaa jaa-uu calayh oo may keenaan kuwan beenta sheegay biarbacati shuhadaa afar markhaati may keenaan wixii ay odhan lahaayeen baa ilaahay u laqimaya maxaa u odhan weydeen kuwa beenta sheegaya may afar markhaati keenaan faid lam ya'tuu bishuhadaa haddaanay markhaatiyaashaa keenin fa ulaaika cinda allahi hum lkaadibuun hum lkaadibuun ilaahay agtiisa waa beenaalayaal kuwaa hadalkaa yidhi mar hadday markhaatiyaal keeni waayeen maxaasaa odhan weydeen intan oo dham waa wixii la gudbanaa ay ahayd inay yidhaahdaan mu'miniintu ma khayr iska malaysaan maad tidhaahdaan waa been abuurad maad tidhaahdaan afar markhaati hala keeno maad tidhaahdaan afar markhaati ka keeni waaya ee waxaan sheegaa waa beenaale dee arrimahana idinla gudbanaa waa garan weyneen alla wuxuu ihi haddaba walowlaa ja walowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatu ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisu haddaanay jirin fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba lamasakum waxay idinku habsan lahaa fii maa afadtum fii fii maa khudtum fii wixii aa bartanka u gasheen cadaabun cadiim cadaab weyn baa idinkaga dhici lahaa waxaa gasheen wax yar mu ahayn qof muminoo la jarjarayaabuu ahaa qoyskii nebiga ee daahirka ahaa loo dhacay wey eg wakti baa edab daro samayseen ama balaayada ku sigateen talaqawnahu aa kula kulmayseen oo ku dhigdhigayseen bialsinatikum carabadiina carabka ayaa ku daldalaysa wa taquuluuna biafwaahikum afkiina waxaa ka odhanayseen maa laysa lakum bihi cilm waxaydaan aqoon u lahayn waxba ka ogeyn waxaydaan waxba ka ogeyn baa sheeg sheegaysa wataxsabuunahu hayinan wax fudud baa u malaynaysa wahuwa cinda allahi cadiim ilaahay agtiisana weyn qof muslima oo kaafila oo beria oo wax laga sheegay waa hay shay weyn wey ilaahay agtiisa wax weyn wey man caadaa lii waliya faqad baarazanii bilxarb aw faqad aadantuu bilxarb weli aan leeyahay rag iyo dumar mid kastaade qofka farageliya baa ilahay dagaal ha iska kee celiyo haiska haiska kee celiya bu ilahay yihi dagaal baan ogeysiiye wax yar maaha bu ilahay yihi waxan wax yar maaha waa run marka waxaad arkaysaa alxurma xurmat lmumin wa karaamatuhu waa arrin aada u weyn wey kabiira alla wuxuu yihi isagoo ummadda la hadlay yacidukum allah ilaahay wuxuu idinka waaninaya an tacuuduu limilihi abada taasoo kale inaad noqotaan walowlaa id samictumuuhu markii aad maqasheen waxaan qultum maxaa odhan weydeen maa yakuunu lanaa nooma habboona an natakalama bi haada arrintan aanaanu ku hadallaa nooma habboona subxaanaka ilaahw xumaan baad ka hufan tahaye haadaa buhtaanun cadiim kani waa been abuurad weyn maxaa saa waran weyde gar gar seegtay dadka iyo dad afseegay oo majara habaabay ayaa ilaahay u laqimaya markaa waxaan maqasheen maxay odhan wayaan xaasha kuma hadli karno wax xaasha xaaskii nebiga kama malaysan karno ma isu cudur saartaa yacidukum allahu an tacuuduu limilihi abada taasoo kale inaa u noqotaan waan idinka waaninayaabaa ilahaw dib ha ugu noqonina in kuntum muminiin haddaa shahaadanaysaan waa abhin wey abhin inaga halka ugu dambaysa waxaa la idhaa hebel waxaasaa laga abhiyey waa looga dhaartay waa looga digay dib ha ugu noqoni halkaa meeshaasoo meel laga qabax qaato qof muslim ahoo qaatil aho wax laga sheego alla wuxuu uhi wayubayinu allahu lakum alaayaat aayadihiisa ilahay u idin cadcadaynaya wallahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba oga wax walba xigmad u sameeya markaasaa ilaahay wuxuu usoo jeestay inuu cambaarayn dusha uga tuuro dadka had iyo jeer isaga heelan inay dadka tuhmaan mu'miniinta ah cambaareeyaana ceebtoodana ku farxaan khalqigu waa ciyaalkii ilaahay oo kale alkhalqu ciyaal ullah sidaa dadku carruurtaada ad u ilaalinaysa ilaahay dhan makhluuqiisa u ilaashanaya subxaanahu watacaala waaya markaasaa dabeedna ilaahay muxuu yihi ina aladiina yuxibuuna kuwa jecel an tashiica alfaaxisha foolxumadu inay ku faafto iyo ceebtu inay ku faafto fi ladiina aamanuu dadka mu'miniinta inay ceebtu ku faafto kuwa jecel lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira cadaab kulul bay leeyihin adduunya aakhiraba wallaahu yaclamu ilaahay baa oge wa antum laa taclamuun idinku ma ogidin qofkani maba samayninba waxan laakiin wuxuu jecel yahay uun dadka iimaanka lehe islaamka ee shahaadanaya ehelkiisa ah wixii xumaan dhexdooda la dhigdhigayo iyo dhaliisha iyo ceebta iyo qof marka la rifayo ee la cunayo ayaanu ka digigaxanayn bal waxa uu ka dhiganaya waxa uu quudkiisa iyo qaxwihiisa uu ka dayaba ayuu ka dhiganaya waxa uu ku majaaliso ayuu ka dhiganaya waxa ay dad sheekadu isugu qabato dad baa sheekaduba isugu qabanayn haddaanay qaar baalasha ka rifin markaasay odhanayaan dadkeennu war xooluhuna dadkuna waa xandaaq xooluhuna waa cawsaaq maamahdaama maqasha waa la xalaashadayba xaaraantiiba way ka baxday wey war dadku siday xoolaha u daaqaan ayuu dadkuna isu daa dadku say u daaqaan cawska cafan dadku eh, xooluhu say u daaqaan cawska <clears throat> ayaa dadkuna isu daaqaw marka hala iscunee daa annaguna dhanka yagaanu ka cunaynaa wey marka waa arrin aada u cajiiba marka in bani aadamku Eh, ama dadka muminiinta ashahaate ilaahay magantiisa ku jira magantii ilaahay ayuu ku jiraa qofku markuu wanaagsan iyo cibaadaysanay marka iskaga had kuwa ceebtu inay muminiinta ku faafto jecel cadaab kulul baan u diyaariyey adduun aakhiraba marka cadaabka aakhiro garanee kulul cadaabka adduunyada kululi muxuu noqonaya cadaabka adduunyada kululi waxa weeye inuu ilahay isagana uga jaro dadka ah oo nafsigu ku dhaco nafsi maal soomaad naqon nafsi maal iyo cuqubad iyo caw ku huruda iyo waxaa laga gabya had iyo jeer cuqubadaasun ilahay isagana ku saliya dabisa ilahay u tuuraya balaa u bixinaya qofka man tatabaca cawraati lmuslimiin tatabaca allahu cawratahu xataa yufadixahu fii qacri daari qofka ummadda ceebteeda raad gura ilaahayna isagu raad guraya ilaa aqalka dhexdiisa isaga oo ku jira ayuu fadeexadaynaya aqalkiisa maqsinkiisa hurdada isagoo soo xidhay ayuu halkaa calaamo ka muujinaya macnaheedu waxa weeyaan ceebaha dadka oo la raadguro oo aan laga hadhin siiba dadka beridaa siiba dadka ama acyaanta ah ama sharafta leh ama culimada ah oo had iyo jeer qofkuu dabagalo nu ka dhammaanu shaqo ka dhigto ilaahay wuxuu ugu abaalgudaa isagana inuu fadeexadeeyo way kala duwan tahay qofku hadduu wax sameeyo gafa sida loo saxayo iyo ceebaynta iyo cambaaraynta sixiddu dee waa nasiixa ah, qofkii lala taliyo oo loo la saxo taasi waa arrin gooniya laakiin fadeexadayntuna dee waa bqaab qaab gaara ah. waaya walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatu ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisu haddaanay jirin wa ana allaha ra'uufu raxiim haddii aanay naxariistiisu badnayn dee wuu idin halaagi lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tattabicuu khuduwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha qaadina macnaa raadka shaydaanka ha gurina halkuu maraha marina waman yatabic khuduwaati shayaan shaydaanka wariiqooyinkiisa qofka mara ama tallaabadiisa ka daba mara fa innahu shaydaanku dee ya'muru bilfaxshaai waalmunkar foolxumo iyo ceebbuu dadka faraa lagama faa'iido shaydaan la raacay walowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatu waa mar saddexaad ilaahay dheeraadkiisu iyo naxariistiisu haddaanay jirin maa zakaa minkum nadiif ma noqdeen idinka min axadin abadan qofnaba dembi kama dhex baxeen laakiin alla idin asturay walaakina allaha yuzakii man yashaa intuu doonu ilaahay nadiifinaya wallahu samiicun caliim ilahay wax walba maqlaa waxba ogsoono warbixintiisu waa mid daqiiqa bicilmin wa bixikmatin wa bikhibra markaa waxaad halkaa ka aragtay ummadda muslimiinta ah ee abriyada ah oo la dabagalo inay tahay raadkii shaydaanka un waa shaqo shaydaan waa badeecad shaydaan oo la iibgeeyey waa shaydaankiio qofka faruur xidhay intaasoo aayadoodoo isku xigtaa kolkii ay soo degeen fasuriya can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaa laga farxiyey wa huwa yadxak isagoo qoslaya wuu qoslay markaasuu farxay wabashara caaishata bilbaloa xaaskiisiina wuxuu ugu bushaareeyey inuu ilaahay beri yeelay faqaalat lahaa ummuhaa hooyadeed baa waxay ku tihi qumii fashkurii rasuula allah naadee kacoo nebiga u mahadnaq faqaalat waxay tihi laa wallah waan dhaartee uma mahadnaqayo laa ashkuru ila allaha aladii bara'anii uma mahadnaqayo cidaan ahayn ilaahi i beri yeelay ilaahi i beri yeelay ayuun baan u mahadnaqayaa ila odaygeediina way u cadhooto waa kii isna muddo ka aamuse wa bacda daalika intaa kadib amara calayhi asalaatu wassalaam nebigu wuxuu amar ku bixiyey bian yujlada in la karbaasho man saraxa bilifk qofkii dembigu ku caddaaday been abuuradku hamaaniina jalda siddeetan shaabug in lagu dhufto wa huwa xadd lqadf xadd lqaadif buu kana yidhi o xadd lqadf xadulqadafkii wey xeer ciqaabeedka waxaa la yidhaahda aflagaadada sila la isku sheego ayaa xeer ciqaabeedkeedu sidan yahay wa kaanuu alaaatan saddex ayad ahayaan asxaabta xamna bintu jaxsh mistax ibnu asaad xasaan ibnu haabit saddexdaasay ahaayeen munaafiqii weynaayo ilaahay uu ka markhaati kacay isaga wuxuu noqday mid suldaan ku sheega dabeetana waxaa la ninkaa waashay haddii la garaaco qabiiladaa qaar la waalan itiqaan min sharihi baa layuu isaga daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sharkiisa mararka qaarkood baa dhibaato jirta la iska daayaa dhib kasii daran oo imanaya daraaddeed waa kaasoo uu fashilayo ilaahay baa fashilaye laakiin hadduu nebigu xeer ciqaabeedkan ka fuliyo waxaa laga baqay in qaar xanaaqaanoo dabeedna uu mara tuur iyo tallaa intuu ku dhufto asxaabtu kala jarto dad baa jira iska iimaan yarowa ah. ama had iyo jeer qabiilka oo aada u istaari karayo bal kuwaasi inta iimaankoodu burburmayo ayuu u yaro kaadiyey nebigu ninkaa waxba lagama fulin marka halkaa waxaad ka arkaysaa laabudda min almuwaasanati bayna almasaalixi waalmafaasid oo lagama maarmaan in la dhigo marka arrimaha la qiimeynayo maxaa maslaxada maxaase mafsado iyo dhibaata ku jirtaa gawaayagii nebiga isagana kelmadahani kasoo baxeen oo lagu dhuftay siddeetankii wa kaana abubakr abubakar waxa uu ahaa waa caasho aabaheed yunfiqu calaa misbax ibna asaata ninkaa biil buu siin jiray liqaraabatihi minhu waxay ahaayeen xigtu falamaa takallama bilifki qaaca canhu nafaqa kolkuu dembigan ku hadlay buu biilkii ka jaray markii la yidhi ninkii aada biirin jirtay abubakarow ayaa dadkii inantaada wax ka sheegay aflagaadeeyey kamid mid ahee kelmadani ka soo baxday ayuu yidhi deenada ilan qofka bani aadamka ahay wuxuu leeyahay qiiro iyo xalaaq buu leeyahay wuxuu garu leeyahay wey adba maad aqbasheene waabaa dakri lahaydaad dili lahayd biil qura kumaad sarteen keliyahe wax kale kalaad ugu dari lahayd abubakar wuu la saairayba weliba waa laga yaabaa dadkani rag iyo dumarba waxay yidhaahdeen inaanu badnayn laakiin kelmad qura ayaa qofka gidaar ka tuuri karta faanzala allah ilaahay baa soo dejiyey aayadda abubakar baa la farayaa inaanu ixsaankii ku bakaylin walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu an yu'tuu ulilqurbaa waalmasaakiina waalmuhaajiriina fii sabiili illah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم alla wuxu uhi walaa ya'tali iyay ka dhaaranin ululfadli minkum wasaca kuwa dheeraadka leh iyo waasaca macnaha hayntoodu kuway fiican tahay maalqabeenka ah yay ka dhaaranin an yu'tuu inay siiyaan ulilqurbaa waalmasaakiina waalmuhaajiriina dadka qaraabada iyo fuqarada iyo qaxoontiga fii sabiilillaahi u soo qaxay intaasoo astaamoo dad kale yay ka jarin daabeelka walyacfuu ha iska cafiyeen walyasfaxuu ha ka jeedsadano ha iska indhalaabteen dee u dulqaatoo ka indhalaabta buu ilaahay alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum miyaynaan jecla inuu ilahay idiin dhaafo ilaahay wuxuu leey bani aadamka qadiyaw hadday waxaas idinka soo mareen de amba waxaasaa iga haysta wey ilaahayba bani aadamka waxaasaa ka haysta idinkuna xejista ilaahay abuuray ee arsaaqaya ee u nicmeeyey ayay yidhaahdeen ma jiro ayay yidhaahdeen waa la weheliyaa ayay yidhaahdeen waxaa ma karo de ilaahay wuxuu leeyahay aniguba iyagoo noocaasa aan cafiyaaye eh. dee idinkuna iska cafiya qadiyaw la waxaasaa meesha jooge <laughs> waa garwey markaasaa ilaahay oga amba waan cafiya cafiya dee wey inuu idin cafiyo sowma jeclidin dee amba idinkoo caynkaa igu samaynayo oo igu gefayaan idin cafiyaaye dee kuwa idinku gefiye iska sii cafiya haddaa cafiskayga doonaysaa waan tacfuu aqrabu litaqwa walaa tansawu lfadla baynaku meelaadka dhexdiinaha ilaawina iska dhaaf wallahu gafuuru raxiim su-aalahaasaa ilaahay uu soo dhigo nahyigaasuu bixiyay oo faqaala abubakr abubakr baa wuxuu hi bal nuxibu dalika yaa rasuula allah arrintaa waanu jecelnahay inuu ilaahayna cafiyo waanu jecelna iska cafine wa acaada nafaqata calaa misdax misdax biilkiibuu usoo celiyey qofka bani aadamkaana sidiisaba cunfiga iyo cunaqabataynta lagama adkaado laakiin yuqaal fi lwathul ina alxura yustacbadu bilixsaan qofka xortaa waxaa lagu adoonsan karaa samafalka samafalka markaa ilaahay le idfac bilati hi axsan faida aladii baynaka wa cadaawa kaanahu waliyun xamiim laakiin ilaahay muxuu raaciyey wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim arrin dadka ku adag weeye arrin go-aanka noocani qofku xumeeyey inaad u samafshoona ficiltamin arrin adag wey fahaadihi haddaba taa aynu soo aragnay madaaru munaafiqiin munaafiqiinta dhibaatadoodii wey aladiina yadkhuluuna bayna alumam waa kuwa ummadaha dhex gala waaya mudhiriina lahum lmaxaba kalgacal bay ummadaha u muujistaan munaafiqiintu wa quluubuhum mamluu'a qalbiyadooduna waxa ay la hilan tahay oo burka ah xiqdan naxli baa jiifa qalbigoodana yatarabasuuna alfitan bulshada islaamka waxay had iyo jeer la sugaanun qab oo soo ogma waaya marka waxoodu waa waxaas weeye nimanka munaafiqiinta ah waayahay yatarabasuuna alfitana nimankaasi fitnooyinkay sugaan ra-ow baaban albaabbay arkayaan famataa ra-ow baaban laha markay fitnada albaabay leedahay arkaan walajuuhu way ka gelayaan nacuudu bilaahi minhu ka dayran aynu ka magangalnay mar alla markay albaab fitnada ah meela ishiyu ka dhigan karaanay geli karaan markay arkaan ama waxay raaci karaan dhag madhaafaya waa dad munaafiq shiduu muumin ku gubtaa wax jira wey marka ay arkaan dhimbiil la qaadi karo naarafuuf wey markaasay dhimbiisha ah litarmiya asharar si ay dhimbiilo u ganto ayay garaacayaan dhimbiilahaasay duulduulinaya waayahay waa kaa marka munaafiqi waa ka adigu markaa nebigiioo jooga calayhi salaatu wasalaam arasuulu mawjuud waalqur'aanu yanzil wsaxaabatu fii xadratihi lmubaaraka asxaabtiisuna halkiisii barakaysnayd bay joogaan qur-aankii baa soo degaya nebigii baa jooga waxaasoo naaraana way saydhayaan markaasaad leedahay aynu ka nasano hagee looga nasanaya mar walba waxaasiy wax lamida baa jooga oo aad arkaysaa dadkii oo imaankoodu daciif yahay oo gaalkii xoog batay oo Ehm, wax badan oo maaragtay istraatijiyada unoqon karaa ayaa maraya meesha marka waa wuxuuna tiri marba khadwadii iyo tallaabadii munaasib noqoto inay dadka muslimiinta qaadaan labadaa dhacdo oo khatar ahaa ayaa sanadaa dhacay shanaad waaya qaswadda ama dagaalkaa banilmustaliq la idhaahdo sanadii shanaad ahaa labada arrimood oo khatar ahaa ayay ka sabata baxeen asxaabtu xikmadii iyo siyaasadii xakiimka ahayd ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam daraaddeed maareeye cajiiba buu ahaa si qurux badan buu uga dabbaashay shabakadii loo dhigay ghaswat lkhandaq halkana waxaa lagugu sheegayaa dagaalkii la odhan jiray godka dagaalkii godka godka la qotay ghaswat laxsaabna waa la idhaahdaa dagaalkii gaashaanbuurta ilaa toban kunoo cadowgii inay soo gaashaanbuuraysteen ayaynu arki doonaa waa sanadii shanaad weyn wa kaanat fii shawaali sanata khamsin min alhijra rabadaan kadib bay ahayd markaasaa dabeedna gaalkii wuu isa soo jiro buuray waxba aanu la soo harin isagoo oodihiisii wata gaalku ayuu gunta ka soo fuqay laakiin ilaahay baa dib u buufiyo dabayla ka afuufay waynu arki doonaa macnaheedu qaswadan waxay ahayd sida uu ku arki doonto nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay isu soo urursaday gaaladii waqooyiga kuwii koonfurta iyo kuwii barigaba waa mushrikiintii iyo qabaa'ilkii carbeed waa kiristankii iyo yuhuuddii madiine joogtoo ka dhex toosay yana intaasaa iskaashaday markaasaa sida qur-aanku uu tilmaamayo weerarku uu noqday cir iyo dhulba ilaahay baa qur-aanka ka warramay kaga warramay waxay ka yimaadeen xagga kore iyo xagga hoose waid daaqat alabsaaru wabalaqat alquluub alxanaajir watadunnuuna biاllahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaala shadiida cir iyo dhulba markii weerarku noqday ee wadnuhuna afka idin yimi qalbiyaduna werwarku ku batay maluhuna kala noocnooc ahaa buu ilahay bal warkaa ka sheekeen suurat axzaab baad ka akriyaysa suuradda loguma magac darayba dagaalkan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkay gaadh ka qabteenna dee ilaahayna wuu tala saartay isagii asxaabtiisuna way isdifaaceen farsamooyin militarina way isticmaaleen intaa kadib markii cadowgu muddo oo halkaa ku go magaaladii soo geli lahaa ee shiishka iyo la iskula maqnaa waxaa la yidhaahdo tacshiirad kolba la iswiyo kadib baa ilaahay uu kusoo diray dabaylo junuud iyo riix wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilahay colaalkiisa isaga unbaa yaqaana dabayshii baa dabeetana gaadiidkii ka didhisay markaasay teendhooyinkii yaryaraa ay taageenna ka dumisay markaasaa dharyihii ay dhardhaareenna ay kala jabisay markaasaa labadii isu socon lahaana turunturoodeen dabaysha had iyo jeer duufaanadan iminka xeebaha ka dhacoo kale sunaami yar baa ilahay kusii daayay taasaad ku fahmaysaa sunaami kooban unta weyn ba ahayn markaasaa dabeed ninkii abi sufyaan la odhan jiray ayaa wuxu uhi alraxiil alraxiil waryaanhen war war ninkii awrkaaga haleelow heensayso waa la dhaqaajinayaa codkiisaasaa la isu tabiyey waa la yaacayba wax yaroo kooban baa ayaa dhaawac noqday dagaalkuna kaasu aha lam yuqira licudamaai bani nadiir qoladii reer banu nadiir ee aad garanaysa xagga hore kusoo aragnay raggoodii waaweynaa uma sugmin qaraarun sugnaansho lam yuqira licudamaai bani nadiir qoladii reer bani nadiir qaraar uma sugmin macnaa adin ay dhigaan way kari kari waayeen way cagadhigan reer banu nadiir waa yuhuudi bacda jalaahim min diya can diyaarihi markii guryahoodii laga eriyey wairsi lmuslimiina lahaa markay muslimiintu dhaxleen way caga dhigan kari waaye cadhada haysa bal kaana fii nufuusihim daa'iman naftooda weligoodba waxaa ku jira yuhuudda ah an ya'khuduu ta'rahum inay aargoostaan goostaan wayastarudduu bilaadahum wadankoodiina ay soo ceshadaan wayastariduu bilaadahum wadankoodiina soo ceshadaan war aan aar goosanno dalkeenniina aan soo ceshanno maxamedna aan cid u kaashanno weligoodba taasee yuhuudda ku fikiraya fadahaba jamcun minhum ilaa maka yuhuudda qaar ka mida maka u yaacay wa qaabaluu ru'asaaa quraysh nimankii quraysh madaxdoodii bay ku qaabileen maka waxaraduuhum calaa xarbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxay ku dhiiriyeen nebiga sidii loola soo dagaalami laha xaraba taxriifku waa abaabul kicin iyo abaabul oo nebiga in lala dagaalamo kusoo dhiirigeliyeen wamanawhum lmusaacada waxa ay u ballan qaadeenoo yidhi diilo geliyeen yidhi diiladu waxa weeyaan almusaacada inay saacidi doonaan bay ku yidhi diilo geliyeen waxay yidhaahdeen annagaa dhuun iyo maqorba af iyo maqorba annagaa ogi annagaa sagxadda sii fadhina ee soo hilaaciya idinku fawajaduu minhum qabuulan aqbal bay ka heleen limaa dalabuhu wixii ay ka dooneen yuhuuddu aqbal bay ka heleen mushrikiintii carbeed uma jaa-uu waxay u yimaadeen yahuuddu ilaa qabiilati khatafaan nimankaa la ydhaa reer khatafaan qabiiladaas ayay u yimaadeen khatafaanna dee waa waqooyigay degaan waxaraduu rijaalaha kadalik raggii halkaa reer khatafaanna iyagana way soo dhiirigeliyeenoo waxay dhahan war madiina waqooyiga ka soo gala wa akhbaruuhum waxay u sheegeen bimubaayacati qurayshin lahum inay quraysh kula soo heshiisay calaa xarbi dagaal waar xaggii maka waanu tagnayoo dagaal baanu isla soo afgaranay in lagu qaado maxamed idinkuna qabaa'ilkiina waqooyiga ah reer madiinow waxaan leeay reer qadafaanow dee idinkuna aqbala dagaalka fawajaduu minhum irtiyaaxan xoogaa irtiyaaxa waa xoogaa mafsuuda bay ka heleen fatajahazat qurayshu qurayshi wayse soo diyaarisay wa atbaacuhaa wixii la socday waa la soo diyaar garoobay yar-asuhum abu sufyaan abu sufyaan baa ka madaxa quraysh iyo intii la socotay diyaargarow culus baa laga soo sameeyey maka waxaa soo horkacay abu sufyaan wayaxmilu liwaaahum cuhmaan ibnu alxata bna abi alxa alcabdari ninkaasoo kacbada furaheeda hayn jiray ayaa calanka usoo qaaday wacadaduhum arbacatu aalaafin afar kun oo nin bay qurayshahay macahum alaau miati faras wa alfun wa khamsu miati baciir waxa ay wataan saddex boqol oo faras iyo kun iyo shan boqol oo awr macnaheed waxa wey laba kun baa wax fuushan colka kala badh waa tignico kala badhna waa fentary macnaheed waxa weeyaan in markaa labadiiba ay wada fuuli karaan hal gaadiida ah, dabeedna colku wada gaadiidla noqon karaba heerkaasu maraya watajahazad qadafaanu qoladii reer qadafaanna wayse soo diyaarisay waqooyiga yar-asuhum cuyaynatu bnu xishmi kanaaba ka madaxaba waa kii qabiiladaa haysa ee nebigu u bixiyey magac buu bixiyey muxuu ahaa alaxmaq almuaac Ah, nacas lagu xidhiidhsaday nacaskii waxa hogaaminayay buu u bixiyey waa kii dee dhulka waa ka kuu sheegaye uu yihi beerahaa iska daaqo halka adigu degoo heshiiska ay lahaayeen nacaskaasina uu soo raacay ehm, jaaza wuxuu ku abaaliyey ixsaana rasuulillaahi kufra samafalkuu nebigu u sameeyey wuxuu ku abaalmariyey nebiga kufri gaalnimo fainahu kamaa qadamnaa sidaynu hore usoo sheegnay aqdacahu ardan dhul buu dee nebigu siiyey yarcaa fiiha sawaaima uu xoolihiisa daajiyo deegaan dhanoo xoolihiisa uu daajiyo horeynu usoo marnay inuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam kadib markii dhulkiisu abaaroobay ayuu ihi waynu isnabadgelinaynaa colka shisheen weeraray kuma jirtid adigu halkan iska joog xooluhu halkaa ku daaqeen intaasuu siiyey waaya doqone calaf maleba kaa ku dhacday xataa idaa samuna khufuhu waxaafiru xataa idaa samuna markuu naaxay khufuhu waxaafiru khufkiisi iyo xaafirkiisa gaadiidka la fuulaaba labadaa kala ah midi waxa weeyaan dawaati alkhof midina waa dawaati alxawaafir xaafir mid cag balaa wax qooble iyo wax cag ballaadhan waxa gaadiidka de cagta ballaadhinina wuxuu leeyahay khuf waxaan kale qoobka lihina sida faraska iyo dameeraha iyo de isaguna xaafir buu leeyay ah, lo-da adhiga ganaanka qoob bay leeyihin geeliina de waa cag ballaadhan marka wixii la fuulayay iyo wixii nicmooleyda la cunayay intiiba markae u naaxeen wey qaama wuu istaagay yaquud ljuyuush isagoo col soo horkacaya lixarbi man ancama calayh ciddii u nicmaystay oo nebigaasi uula dagaalamo nacadka arrinkiisaa kaasoo ciddii u nicmaystee la saayirtoo nebiga ah ayuu weerar kusoo qaaday markii wax waliba u naaxeen wa kaana macahu alfu faras alfu faris isagu kun fardafuula buu wataa kaasina dhinacaasuu ka soo kiciyey watajahazat balmura qabiiladaasina wayse soo diyaarisay yar-asuhum alxaaris ibnu cawf almuriy ninkaasaa madax ka ahoo suldaankooda ahaa wahum arbacu mia afar boqol oo iyaguna waxay ahaayeen weerar ah watajahazat banu ashjac qabiiladaasaa soo diyaargarowday yar-asuhum mascuud ibnu rukhayla magaciisuna ninka uu kaa yahay oo oday ka ahaa ayaa madax ka ah watajahazat banu sulaym yarasuhum sufyaan ibnu cabdishams qabiiladaasina way soo diyaariso ninkaa odaygiina ma horkacay wahum sabcu mia watajahazat banu asad yarasuhum dulayxa ibnu khuwaylid alasadi iyagana qabiiladaana kaasa horkacay o oday ka ah waciddat ljamiic intoo dhan marka la isku daro tiradoodu casharatu aalaafi muxaarib waa toban kun oo dagaalyahana toban kun oo dagaalyahana ayaa isa soo raacay qaa'iduhum alcaam taliyaha guud ama jenaraalka hogaaminaya ama abbaanduulka sare abu sufyaan wey abu sufyaan baa wuxuu leeyahay dee aniga weeye ninka ugu col badan budigaha dagaalkuna waa aniga annagaana lagu yaqaanay dagaalka moxamed igu daba fayla waay toban kun baa halkaa maraya walamaa balaqahu calayhi asalaatu wassalaam markii nebiga ay soo gaadhay akhbaaru haatihi tajhiisaat abaabulkan warkiisi haadihi iyo haatihi waa isku midune haadihi buu dhigay miya waa isla midun aluqadihi akhbaaru haadihi tajhiisaat abaabulka noocana warkiisii markuu helay weerarku inuu dul iyo hoosba yahay gaal noocuu doonayaba inuu isu soo urursaday ilaan gaalku urta ibliiskaa u baxdoo marka islaam la weerarayo waa niman ilmaadeerahun ka yahuudiga iyo kiristanka shuuciyadda iyo ra'samaaliyadda waa niman ilmaadeera saasaa laysu saaraa sidii daydayga ayuu markaa midina kulayliyuu saaraya midina qaboojiya soo daydaygama hadaray markuu jidka galo midi qorigu cabaysanaya dhakadan kaga dhufanaya halkaa ka baydh buu leeyahy midna wuxuu leeya ukaadi ukaadi waxaynu doonay inuu bixinayaa dadka halaynina ukaadi <laughs> wuu ogolaysiinaya marka marka muslimkan la cunayo ama la weerarayo ruushku wuxuu ohanaya ukaadi ukaadi haddaad ka day weydo fiitoodan isticmaali kalena me wuxuu leeya me waa ku kicinayna alagu kiciya buu leeyahy goordha wuxuun aad arkaysaa iyagoo isku lugaduwadayo ha hala cunayo hala weeraray isugu biyo shubtay wax jiro wey markaasaad anaysaa war kii aad moodaysa inuu ilka qabow yahay ka daaya lahaa xagguu goormu ku biiray waa kii ku biiray isna ah. marka wax jira wey waa isseeraarintooday ka midta marka dabeetana nimankani isku soo wada darme markii warkaasi uu soo gaadhay istashaara asxaabahu asxaabtiisa nebigu wuxuu kala tashaday fii maa yasnac wuxuu samaynayo waaya wixii rag ku tashadee rabbina aqbalaa wuu rumoobaa wey markaa rabbigiisana waa kaashanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam raggiisana waa la tashanaya ninka dhimanaya dagaal gelaya si u qanaco in la idhaah weye maxay kula tahay Ah, marka wuxuu kala tashanaya ayamkutu bilmadiina madiine miyuu joogaya am yakruju mise wuxuu u baxayaa liliqaa'i haada aljayshi aljaraar mise wuxuu u baxayaa inuu ciidankan la kulmo jaraarka ah eh, ee dhagaxa rogaya waa daadka had iyo jeer laydhaa markuu faraha badan yihi waa saylun jaraar daad daadinaya wey dhagaxaanta quruurxa guraya colkan isaga ahee soo xamaaranaya ee faraha badan ma halkaasaynu ugu baxnaa mise difaaca magaaladaynu ka galaa labadaasuu kala tashanaya fa ashaara calayhi salmaanu alfarisi asxaabigaasi waxa uu u tilmaamay nebiga bicamali alkhandaq godka in la qodo god ha la qoda buuli waa kaarto dowladdii weyneyd reer eraan ay isticmaali jireen marka itaalku uu yaraaday xaaladu adag tiibuu soo dhigay qofka muuminkaa ah ina had iyo jeer wixii xikmad iyo khibrad iyo wanaaga ilaahay idankii shaydaannaha ka hele gaal daayo shaydaankaa laga qaadanaya wixii xikmada ah iyo wixii farsamaha iyo wixii wanaagsan laga qaadanaya shaydaan xadiis laga qaatay weli ma maqashay waynu soo marnay sooma ahayn abi hurayra warni sii daawul aayad kursida aan kuu sheegay haddaad aayad kursi iyo wax shaydaanka buufinaya ii sheegayso dii ku sii daayay intaas iskaga laalushay shaydaanku markii uu ka soo qaatay ee uu nabigana u sheegay wuxuu ihi sadaqaka laakinahu kaduub tan run buu kuugu sheegay buuri warkaa uu ku sheegay waa sax buuri oo waa saxeexay laakiin sidiisa kale waa beenaale macnaa kaduub waa facuula waxay tusinaysaa siiqat lmubaalaqa macnada waxa wey waa beenaale asalkiisu laakiin darbadan runbu kuu sheegay taniska waad ka faa'idaysatay sidiisa kale beenaal uu yahay wey marka noocaasoo kale weeyo gaalada waxaynu ka qaadanaynaa adduunyada wixii nanfacaya aakhiro ugama fadhine aakhiro inay wax sheegaan kama sugayno iyo diin iyo caqiidiyo cibaado laakiin arrimaha adduunyada wixii eh, ku saabsan awoodda wixii ku saabsan aqoonta maadigaa wixii ku saabsan horumarka adduunyada wixii ku saabsan maamulkeeda waa laga qaadanaya saasay nebigu uga qaatay saasay uga qaateen khulafadii saasay uga qaateen muslimiintii hore sida iyagu way nooga qaadanayaan ilan intaa waa la israad gurayaao baxsi kasta iyo diraasad kastaoo muslimiintu ay sameeyaan gaaladu waxay leeyihin cid u qaabilsan macaahiddan la idhaahdo waxbaa lagu diraaseeyaa waxaase uqaabilsanya kharash badanina wuu ku baxaa kitaab kastoo la qoro iyo fani kasta wixii laga qoro way ururiyaan way ururiyaan lidalik baa <clears throat> rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu waraaqaha dirayay si uu dacwadda u kufaarta ayaa waxa la laa yaqbaluuna ilaa risaalatan fiiha khat fasanaca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam khatman maktuubun calayhi muxamed rasuul allah ayuu samaystay nebigu calayhi salaatu wasalam waxaa layihi nimankaas xagga maamulka ee aada u yar adkeeno waraqaa foojariga iska ilaaliyaano warqad aan shaabad lahayn ma aqbalaan haddii aada doonaysa inay rumaystaan waa kii samaystay fargalka uu ku qoran yahay muxamedun rasuulullah taa waxaynu uga jeednaa khadkan isagaa salmaan alfarisi muu odhanin nebigu kuma diidin laakiin wuxuu hi wallahi haadaa yanfac waa anfacaya waa isticmaalayna waaya marka ragna yaryaraysi ma leh rag wax yar tale mooyaane wax matareen dee ma laha فأشاaر عليه سلمان الفارسي بعمل الkندق وهuوa cمل لم تkن الcرب تعرiف فarsamo aanay carabti hore u aqoon ba فأشhaaر عليه الصلاaةu وaسلام المسلميiنa بcمله نبgu فأmr e فأmر عليه الصلاaةu وaسلام نبgu وxuu أmr ku siiyey المسلمين بcمل hala qodo bui godkaa ah mitir uu qaybiyo ninkii walba afar mitir baa lagu soo qaybiyo adiga difaaca halkaa kaga jir afartaa mitirna ku dhaadha ama afar mitir ama ka yarba ainbuu ucayime markaasuu halkaa aduu ku waduun ilaa inta aad dhowr joog ka gaadhayso waay wa sharacuu fii xafrihi waxa bilaabeen inay qodaan muslimiintu godka ah waa shimaaliyu lmadiinati min alxara ashariya ilى axarati اlgarbiya shimaal اlmadiina madiine waqooyigeeda weliba geesta bariga ilaa geesta galbeedka intii udhaxaysay buuralayda ku xeeran madiina good had iyo jeer dooxooyinka udhaxeeya ayaa uri godkaa laga qodo waqooyiga geesta bari geesta galbeed intaba waa ereyadii magaalada laga soo geli karayay inta kale tuurarka iyo buuraha iyo dee tichnica ma soo mari karayso efentarigana efentary baa loo dhigaya laakiin fardahan faraha badan iyo awrtan iyo waxaan meesha kasoo soo boodaya wax qaraabin kara ayaa godkaa loo dhigaya waa saas wey iminka xadiiqat alxayawaanaat caalamka xayawaanada waaweyn ee la xirxiri karaynin ee aan boodi karayn sadaqaajin karayn sida maroodiga iyo xarigoodu waa godkaa yaru eryada uu degan yahay maroodigaas iyo xayawaanada qaarkood god yarun baa saa loogu wareejinayaa oo hoos loo qodaya dabeedna markuu soo socdo socdo godkaana uu dul yimaado ma boodi karayo dib unbuu uga noqonaya halkaasuu ku xidhan yahay waa farsamo wey si aan ugu dhicin waay wa haadihi hiy aljiha waa jihadii halkan la qobay allatii kaanat taasoo ay ahayd cawra waxay ahayd meel cidlo ah cawradu waa cidle tu'ta almadiinatu min qibaliha madiine jihadeedaa lagaga imanaya jihadaa waqooyigaee uxud dhinaceeda ee madiine lagaga iman karo halkaasaa la qoray amaa baqiyatu xuduudiha madiine jihooyinkeeda kale famushtabikatun bilbuyuuti waannakiil mushtabika waxay ku xidhantahy oo maaragtay eh, jiq ay ku tahay waa guri iyo beer guryo iyo beero iyo buuraley juqraafiyadii magaalada la eegao markii maamka la kala bixiyey waxay noqotay intaasoo meelood inay adag yihiin oo aan lasoo laga soo dhici karay mushtabikatun bilbuyuuti waannakhiil guryo iyabaa ka dhisan oo dhan ku ah geetimireed laa yatamakkanu alcaduwu min alxarbi jihataha cadowguma tari kara inuu xagaa ka soo galo waqad qaasa almuslimuun muslimiintu waxa ay kala kulmeen sucuubaatin jasiimata sucuubaatin jasiimatan fii xafri اlkhandaq waxay nabi la kulmeen muslimiintu dhibaatooyin aada u adag jasiima aada u waaweyn wey sucuubada waa dhibaatada jasiimana aada u weyn fii xafri اlkhandaq godka qodidiisa waxay kala kulmeen dhibaato aada u weyn markii la yidhi god aan farasku ka boodi karayn bal kawar waa intee godka aan farasku ka boodi karayn ballaarkiisa intuu noqon karaa dee markuu u yar yahay waa inuu toddoba mitir yahay ama siddeed mitir waa inuu ballarkiisu noqdaa dherarkiisuna de waa qaarad badan dherarkiisuna masaafad googoosa weeye oo buuralayda udhaxayso dooxooyinkii oo dhana ayaa cabir la qaaday la isku hagaajiyey dabeedna markaas halkaa la isku xidhiidhiyey waa wixii aan la hurayn horaa loo yeelaa wey maarmaan bay noqotay marka dee meesh waxaan la yidhaahdo dhulkana dhul la iskuma daandaansada yidhahdaan soomaalidu markay ciidda qodi kari waayaan markay majarafada iyo mandaraq ku wadaan wadaan wadaanay xiiqaan bay warilen dhulna iskuma daandaansan ciidduma ma dhamaataba ciiddan ilaahay meesha uu ku raseeyo wax cajiiba wey kolkaasaa dabeetana xabaal ayaa ummaddan isugu imanaysaa saacada lagu jiraya oo la qori karay cid waxba ka fara badan ummaddu dhib baa kala kulmay bu sababuhuna waxa ka mid ahaa tan liannahum lam yakunuu fii sicatin min alcaysh nolosha waasax kagamay sugnay wax la cuno lama haynin saalad milatariol cuno aan lama haynin xataa yatayasara lahum alcamal si shaqadu ugu saalanaato cunaan lahaynba waa kii dee jaabir buu ahaa baan filayaa xaaskiisii buu u yimo kolkaasaa waxa uu lahaa yaa dalxamidkooda adu saxaadadaa u yimi xaaskiisa wuxuu lahaa nebigiiyo waxaan arkay diifaysan oo aanay dhanna kaga jirin hadda waxaad u diyaarisaa wixii aada helayso waa kii dee u karinaysa neefka yar iyo inta raashinka ahi jaabir buu ahaabaan filaya dabeedna waa kii yidhi adiga iyo dhowr kula socdaa in yaroo xinjir celisa oo qaniintaan baan kariye bal soo naqaasiyo dabeedna nebigu waa kii lahaa xaya halan waar ha la soo yaaco ninkii jaabir wuxuu sameeyey casuumade adigu almuhim kun iyo dhowrkii boqol waa deeqday waaya wa camila macahum calayhi asalaatu wassalaam nebigu waa kala hawlgalay halkaa wuu kala shaqeeyey fa kaana yanqulu turaab ciidu guray majarafada ayuu dallacayay mutamadilan bishicri bni rawaxa cabdullaahi ibnu rawaaxa gabayaagii la odhan ee gabayaagiisa ka mid ahaa nebiga shicirkiisiibuu ku tamasulayay tamasulku waa maxay gabay ninkal hore nin hore akhriyey oo aad ka daba akhrido wey macnaha taa wuxuu ku deerifaynayaa gabay uu isagu tiriyey ma aha ila ilaahay baa waxa uhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah gabayga maanu barin nebiga kumana haboona gabayu oo dee mushrikiinta iyo mufsidiinta ayaa odhanaya waa kaa gabyo oo qur-aankuna waa gabay ilo way yidhaahdeen be markaase albaabkaa laga xidhaydaa marka gabaygan dib u akhriyay ninkani tiriyey allaahumma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqnaa walaa sallayna faanzilan sakiinatan calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna waalmushrikuuna qad baqow calayna wain araaduu fitnatan abaynaa abayna allaahumma ilaahayow lowlaa anta haddaanad jirin mahtadaynaa maanaan hanuuneen ahluljannuuna marka ay jannada galaan maxay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah walaa tasadaqnaa sadaqo maanaan bixineen walaa sallaynaa maanaan tukaneen faanzila sakiina ilaahayo xasilooni baanu maanta u baahannahaye nagu soo deji calaynaa dushayada wahabbit laqdaama ilaahayow gomadaha noo adkee in laaqaynaa cadowga haddaanu la kulanno waxaa loogu baahi badan yahay maalintaa waa dhiiranaanta iyo feejignaanta iyo go-aanka adag kaasaa rasaasta iyo hubka iyo raashinka iyo biyahaba looga baahi badan yahay waayo sabaatu laqdaam haddii la waayo oo dadku sidii baabuur dhiiri maraya ay wada filiiteeyaan ama ay baaladaymoodaan waa la kala yaacaya dadkuna xoolaha wuu ka daran yahay hadduu dido walila rag ma dida bui hadduu didana isma taago birhbo meel buu maraya waaya walmushrikuuna nimankii gaaleed buu yihi nebigu isagoo cabanaya ilaahay u cabanaya qad bagaw calayna way nagu kibreen waa kuwa halkii aan nagu soo qaxnay nagaga daba yimi wain araaduu fitnatan markii ay dooneen inay diinta naga dhaawacaanna abaynaa ilaahay waanu diidnay ilaahay waanu mitiraynaaye nalaguna soo duul oo naloo awood sheegay gaalna waa nagu kibray waxay naga doonayaanna waa fitno inay diinta naga baleeyaan ilaahay oo anagu waanu diidnay adna diid waa duco iyo garnaqsi buu isku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigaasi gabaygaa uu tiriyo xikmad lahaabuu ka daba akhriyay gabayguna kicintii anaadulka waa ku fiican yahe markuu m meeshiisa dhaco wa aqaama aljeish colkii nebigu wuxuu dejiyey fi ljihati sharqiya geesta bariga oo banaan u badan musnidan dahrahu ilaa salc buurtaasu dhabarka saaray istaraatiijiyadda dagaalku eegaya salciguna wa huwa jabal buur weeye madulun cala almadiina dilun cala almadiina oo madiina saa ugu wareegsa adigu dhinaca waqooyi eh, bari waciddatun halaaatu alaaf colka nabigu saddex kun bay ahaayeen wa kaana liwaau lmuhaajiriina maca zayd ibni xaarit calanka waxaa siday muhaajiriinta asxaabigu nabigu jeclaa zayd dagaalkii mu'ta ku dhintay yurub wa liwaau lansaari maca sacd ibni cubaada calanka reer ansaareedna waxaa siday suldaankii ansaarta qeyb ka mid ah oo sacad ibnu cubaada ama quraysh nimankii soo duulay quraysh fanazalat bimujtamaci alasyaal meelaha daadku ku kulmo ama dooxyadu iskaga soo dhacaan ayay degeen almawdic aladi tajtamicu fiihi suyuun daadadku halkay isaga yimaadaanoo isla waqooyi galbeeduna ama qadafaan fanazalat jihata uxud iyaduna waqooyi toosa bay degtay kadafaan ile waqooyi bay ka yimaadeen wa kaana almushrikuun gaaladu waxay ahaayeen mucjabiina kuwa la yaabay bimakiidati alkhandaq farsamo dagaalka godka makiidadu waa xeel dagaal ah, ah, xarfad xarfadda dagaal ee khandaqa ayay la yaabeen godka la qoday allatii lam takun ilcarabu tacrifuha godkan la qoday carabtu aanay aqoonin ayay la yaabeen god dheer oo kilomitr isku xidhan oo ballaad la eg oo dooxooyinkii laga dhex jeexay oo buurihii isku xidhay wax alla wixii farda lasoo cayntaarinayey ee lasoo waday oo dhan halkaasay ku fashilmeen mid waliba markuu meel taaga marayaa unbuu istaagay waaya tii bay aada ula yaabeen fa waxay noqdeen yataraamuuna maca almuslimiina binabl muslimiintii bay ku tacshiiradeenayeen leebabka markay halkaa dhaafi kari waayeen ayaa toogtii iyo leebkii iyo garmaqaatihii micraafka taalkii la odhan jira waxaasa halkaa la yskaga shiiday walamaa aala mataaluu calayhim kolkii arinkaasi uu ku dheeraaday akraha jamaacatun minhum koox iyaga ka waxa ay ku kalifeen waa koox ka mida gaalada afraasahum farasyadoodii waxay ku kalifeen cala qtixaami lkhandaq godkii inay ka boodaan raggu kala kibir badana ragga qaarkood ayaa ku cirbiyo ku tijaabiyey faraska oo yihi miyaanu soo taagnaanayna minhum waxaa ka mid ahaa cikrimatu bnu abi jahl wa camru bnu cabdi wudin wa aakharuuna iyo rag kale cikrime iyo ninka magacaale iyo rag kale ayaa ka boodsiiyey waqad baraza cali bnu abi aalib radia allahu tacaala canh cali baa markiiba wuxuu usoo baxay licamri bni cabdi wudin faqatalahu araba ikhwaan kii horreeye ka soo booday magacaa lahaa cali baa ishortaagay kadibna seeftiisii caanka ahayd ayuu liqsiiyey seeftii uu ragga kibraah dul dhigi jiray soomaalidu had iyo jeer qisooyinkooda khuraafaadka ahay ama sheeko xariirtoodu waa mid dheeraysa ood odhanaysa ma dabayliyo dayax gacmeedyaa sida mid waliba wuxuu ku odhanaya kii islaana isqoonsadaaba wallahi islaanta nooceedu waa kuwii sayd calilaaye <laughs> ah, heblaayadaas waa islaamihii sayd calilaaye bay ka joogtaa odhanaya wax islaanoo sayd cali uu dilay ma jira noocan uu dili jiray gaalada kuwa kibraa ayuu dili jiray islaan muxuu ka dhigaya waaya islaamaha islaamaha muslimiinta iska daayo islaamaha gaaladaan la dilay ah, markaa islaam dilkeed meesha ma yaale waa noocan <clears throat> waxay kaga bakayleen cali bnu abi taalib radia allahu canhu cadowga siduu dhakada u kala dilaacin jiray bay markaa gadaya kaa markii uu dilay faqatalahu waharaba ikhwaanuhu walaaladiisii kalena dib bay u yaaceen allaw ila bari godkii bay dib uga noqdeen wahawiya fi lkhandaq godkii waxaa ku dhacay nawfal ibnu cabdillaahi ninkaasina isxariifintiibuu sida godka soo jiray faindalaqat cunuqu qoortaa kala jabtay kaasina isagoo godku kusoo tuuray kadibna qoortaa jabtay warumiya sacd bnu mucaad radia allahu canhu bisahmin asxaabiga la odhan jiray sacd bnu mucaad ee reer aws madaxda ka ahaa isaguna waxaa laga ganay bisahmin leeb baa lagaga dhuftay qaaca akxala halbowlaha jaray leeb halbowlaha jaray wahwa sharayaanu diraac waa xididka weyne artarka dhudhunka dhunka xididka weyna maraa dhiigga badan sidaa ee halbowlaha ah kaasaa go-ay markaa de waa kii muddo dhiigu soconaya masaajidka uu dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam kalkuu go-aanka reer bani quraydo ka gaadhayna waa kii iska dhintay wastamarat ilmunaawasha waxa tacshiirada weeye munaawashaadku tacshiiradihii la ishuwinayay ayaa socotay wlmuraama binabl iyo toogashadii leebka laysku ridayay taasaa iska socota yowman kaamilan maalmo dhan maalin dhan xataa faatat lmuslimiina xataa faatat almuslimiina salaatu daka alyowm ilaa muslimiintii uu dhaafay maalinkaa taxshiiradu ay socotay salaadeedii baa dhaaftay wa qadowhaa bacd intaa kadib ayay qaleeyeen casarkii baa dhaafay iyo afar salaadood baa dhaafay labadaba la yidhi labadaba tirada waa lagu arkay waa kii salaadii casar bayna dhaafiyeen ilaahay xabaalahooda iyo guryahooda ha ka buuxiye naare shaqaluuna can salaati alwusdaa salaati alcasr mala'a allahu qubuurahum wa buyuutahum naara ilaahay xaafadahooda iyo guryahooda naar ha ka buuxiye salaatulwustaa salaadu qur-aanku ku sheegaanu jeclayn ee casarkiibaa intii tacshiiradu socotayna dhaafto oo la keri kari waayo madaxa loo qaadi waayo in la tukado mar dambu nebigu qalay